alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennan waa kii tobnaad ee ka mida ah kitaabkii cumdat laxkaam ou iska lahaa sheekh cabdulqani bnu cabdilwaaxid almaqdisi raximahu llahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa caaweyto baabu sifati salaati nebiyi sala allahu calayhi wasalama horey waxaan isugu dirnay qofta dumarka ahi hadday qof keliya tujinayso xaggee bay ka istaagaysaa wala soo diyaariyey xaggee ka istaagaysaa horey bay ka istaagaysaa qolna gadaal bay ka istaagaysaa bay leeyahay maxaa ka wadaan way garab istaagaysaa miya haye intiina kalena gadaal bay ka istaagaysaa waa garta maxaa saa ku tiraahdee siday rabtay u tujin kartaa horey hadday ka istaagto gadaal hadday ka istaagto dhinac hadday ka istaagto miya ma midaysanidin weli habeen damba haddana laydinka rabaa ku darsada ayib baabu sifati salaati nnabiyi nebiga salaadiisii sala allahu calayhi wasalama qaabkeedii salaatu nabiy waa nebiga salaadiisii iyo si sifaduna waxa weye waa qaabkii sifada soomaliga waxa waa qaab ama tilmaantii baabu sifati salaati nebiyi nebiga tukashadiisii qaabkeedii ama tilmaanteedii sideeba u tukan jiray can abi hurayrata baabka wuxuu ku warin doonaa musanif ku sheegi doonaa afar iyo toban xadiid buu ku sheegi doonaa darsigan caaw iyo baabkan can abi hurayrata radia canhu abu hureyre waxaa laga wariyay allaha ka raali noqday qaala wuxuu yidhi abu hurayra kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama idaa goortii kabara uu u takbiirsado fi salaati salaada gudaheeda sakata waa aamusi jiray huneyhatan saas weeye huneyhatan huney huneyatan ma aha maxaa idiin qoran soo labaha ma aha huneyhatan wax yar wax yar buu aamusi jiray haa huneyhada waxaa la yidhahdaa qaliilu min azaman wax yar oo waktiga ka mid ah wax yar buu aamusi jiray qabla an yaqara'a intuusan waxba qur-aan akhrin markuu allaahu akbar yiriyo salaadii xirtay intuusan faatixadii bilaabin yaa allaahu akbarta dhexdooda wax yar aamusi jiri aamuskaa waxa laga wada waan ogaan doonaa fa qultu waxaan ku iribiya abu hurayre haddaan ahay yaa rasuulallaahi rasuulkii allow bi abii aabbahay anta adiga iyo wa ummiya hooyaday ha laguu furtee biabiya aabbahay ha laguu furto anta adiga wa ummiya hooyadayna ha laguu furto ara-ayta iiga waran sukuutaka aamusidaada bayna takbiiri allaahu akbarta iyo walqiraa'ati qiraa'ada dhexdeeda aada aamustid maa maxay baa taquulu dhahdaa markaas markaas ayadaa maxaa dhahdaa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama aquulu waxaan idhaahdaa allaahuma allahyow baacid kala dheere oo kala fogee beynii aniga iyo wa bayna khataayaaya gafafkayga dhexdooda kamaa sidii baacadta aada u kala fogaysay bayna almashriiqi qorax ka soo bax iyo waalmaqribi qoraxu dhac allaahuma naqinii ilaahu iga nadiifi min khataayaaya dembiyaashayda kamaa sida yunaqaa loo nadiifiyo athawbu malada marada al abyadu ee cad min addanasi wasakda sida looga nadiifiyo allaahuma allahayow iqsilnii iga mayr dunuubtayda min khataayaaya dunuubtayda bilmaa'i biyo iyo wathalji baraf iyo walbaradi qabow xadiidkani dhowr masalo dhowrkaba wuu inoo faa'iideynayaa kow intaan masaa'ilkaa la gaarin abu hurayra nebiga wuxuu weydiiyey nebi allow allaahu akbarta iyo qiraa'ada dhexdooda aamusitaankada aamusta maxaad akhrida ereygaa marka aada u fahma nebigu ma aamusi jirin allahu akbar markuu yidhahda intuusan faatixada bilaabin ma aamusi jirin ee waxbuu akhrin jiray waxa uu akrinayuu hoos uu akhrin jiray abuubu burayra marka marka uu leeyahay iiga waran sukuuta ka aamusida aamusidaada bayna takbiiri takbiirta iyo walqiraa'ati qiraa'ada dhexdooda aada aamustid maa taquulu maxaad dhahdaa marka inaysan aamus ahayn ee wuxuusan isagu maqlayn nebigu uu akhrinaya waxaad ku garan maa taquulu maxaad markaad leedahay waxa annaguna aanaan maqlayn adiguna aad ku hadashid allaahu akbartii qur-aankana u dhexaysa waa maxay marka sakata hunayhatan wax yar buu aamusi jiraydaa waxaa kaaga soo baxay wax yar buu hoos wax u akhrisan jiray aysan dadku maqlaynin intaa ma la fahma marka taasaa laga warramaya taas waa qodob qodobka labaad biabi anta wa ummi nebiga markuu saxaabigu leeyahay macnaheedu waxaa weeye nebi allow hooyada iyo aabbahay allow aan ku dhaafsado oo jacaylka nebiga aad jeceshahay waxaa la rabaa inuu hooyada iyo aabbahaba kaala horreeyo oo haddii lagu yidhaahdo caaway nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo aabbaha iyo hooyadaa kee dooranaysaa kee leedihiin nebigaan dooranaya baad leedahay wax walba nebigaa ka xaqnimo badan calayhi salaatu wasalaam dhibkii nebiga ku dhici lahaa waa inaad tirahda aabbaha iyo hooyaday hala mariyo hala daayo nebiga calayhi isalaatu wasalaam biabi anta wa ummi marka waa saas biabi waxaa dhexda soo gel waxaad odhanaysaa anta adugu mafdiyun mid la furtaa tahay biabi aabbaha iyo wa ummi hooyaday hooyada iyo aabbahay lagugu furtee ka warran wey nebigu marka wuxuu sheegay ducadan inuu akhriyo baacid ilaahu kala foge wey baacid qur-aanka soo kuma jirto baacid bayna asfaarina soo ma jirto kala foge wey baacid ilaahu kala dheereh maxaa la kala dheereeya hadda bayni aniga iyo wa bayna khadaayaaya dembiyaashayda wixii dembi inaan gala sabab igu noqon lahaa iyo aniga ilaahuna kala dheere xaggee bayna almashriqi qoraxdu meeshay ka soo baxday iyo walmaqribi meeshay u dhacdo macnaheedu waa maxay ilaahuna sida qorax ka soo baxayo qoraxu dha ay u kala fog yihiin aniga dembigaygana ilaahu noo kala foge taas waa qodob qodobka labaad ilaahu dembiga waxaad iga nadiifisaa sida marada cad dembiga ee wasakda looga nadiifiyo maradu markay caddahay wasakhda soo gaarta isla markaba waa la dareemi karaa ayadaa iskaa tusaysa waa kow waa midda labaadee waxyaalaha wax nadiifiya haddii si fiican loogu dhaqo isla markiiba nadiif bay noqonaysaa oo waxa ku jira dhexdeeda dhow way ku tusinaysaa nadiif bay noqonaysaa sida awgeed maradu haddaysan caddayn waxaa laga yaabaa wasakhda ay leedahana inay qarsato haddii la mayrana qayb badanoo wasakoo ku hartay weliba sii qarsato sida marada cad marka wasakhda looga nadiifiyo ilaahu anigana dembiga iga nadiifi waa hagaag allaahuma qsilnii min khataayaaya bithalji wاlmaa'i wاlbarad bilmaa'i wathalji walbarad bilmaa'i waa biyaha athaljiguna waa barafka baradkuna waa qabowga yaxniga ah intuba waa biyo biyahaasu biyo caadiya marka markay noqdaan waxbaa lagu daahirin karaayo waa waxyaalaha wax daahiriyo weeye marka nebigu inuu ilaahay ducaysan jiray oo salaada intaan la gelin ka hor nebigu uu ducaysan jiray halkaa waad ogaatay macnaha salaadda intuusan markuu galo intuuna qur-aanka akhrin ka hor ayuu ducaysan jiray toddoba qodob oo waxaa jira ibnuqayim uu tiriyo toddoba meelood oo nebigu salaadda dhexdooda ilaahay uu ku baryi jiray tanaa kow ka ah allaahu akbar markaad tidhaahdid intaadan qur-aankii bilaabin soo duco meeshan kuma qor kow halkaas waa boos lagu ducaysta wey allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi wاlmagribi allahuma naqinii min khataayaaya bilmaa'i wاlthalji wاlbarad allahuma naqinii min khataaya kamaa yunqa thoob labyadu min addanas allaahuma baacid ilaahu kala fogee baynii aniga iyo bayna khataayaaya dunuubtayda dhexdooda kamaa sidii baacadta aad kala fogaysay bayna almashriqi saasaa laga wadaa waalmaqribi qorax ka soo baxya qoraxu dhac ama hal mare haddaan ku celinno can abi hurayrata radia canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama idaa goortii kabbara uu takbiirsado fi salaati salaada dhexdeeda sakata waa aamusi jiray huneyhatan wax yar wuu aamusi jiray maxaan ka wadnaa waxbuu aqrin jiray wuu ducaysan jiray ducadaasoo aysan dadku maqlayn laakiin asagu u maqlay dadku nuxnuxday maqlayaan ducada aad u kala saari maayaan qabla an yaqra'a intuusan qur-aanka akhrin faqultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiyow biabii anta wa ummii anta adugu mafdiyun mid la furtaa tahay biabii aabbahaya wa ummii hooyadaye ara'ayta iga waran sukuuta ka aamusidaada bayna takbiiri allaahu akbarta iyo walqiraa'ati qiraa'ada dhexdeeda aada aamustid maa taquulu maxaad dhahdaa ardaygu wixii uu garan waaya sheekhiisa inuu weydiin karo uu oran karo sheekhu markaa saas samaynaysa maxaa ka wada waa laga qaadana qaala nebigu wuxuu yidhi aquulu waxaan idhahdaa sheikhuna waa inuu ardadii u hagarbaxo waxuu sheego waxaan idhaahdaa allaahuma allahayow baacid kala dheeree baynii aniga iyo wa bayna khataayaaya dembiyaashayda dhexdooda kamaa sida baacadta aad u kala fogaysay bayna almashriqi qorax ka soo baxayo waalmaqribi qoraxu dhac allaahuma naqinii ilaahu igu nadiifi iga nadiifi min khataayaaya dunuubtayda xaggooda kamaa sida yunaqaa loo nadiifiyo athawbu marada alabyadu ee cad min addanasi wasakda allaahuma yow iqsilnii iguma iga mayr min khataayaaya dunuubtayda xaggooda bilmaa'i biyo iyo wahalji baraf iyo walbaradi qabow can caa-ishata waxaa laga wariyey halkaa xadiidku wuxuuna tusinayaa hadalka hoos loo dhigee fudud in aamus lagu magacaabi karo aamusitaankaaga maxaad akhridaa wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa ilaahay in la weydiisan karo adiga iyo dembigaaga ilaahay inuu ku kala fogeeyo wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oo kaleeta imaamku dadka uu tujinayo duco uusan ayaga u ducayn inuu isagu ku ducaysan karo nebigu ducadan isaga isugu duceeyey soo maa marka way bannaan tahay inuu duca isku khaas yeelo uusan dadka ugu ducayn wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey nebiga aabbayaasheen iyo hooyaasha hooyooyinkeenba in lagu furto biabi anta wa ummi wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey takbiiratulixraamkoo allahu akbara iyo faatixada dhexdooda ducadan in la akhriyo inay sunno tahay oo wanaagsan tahay ayana xadiidku waxyaaluhu ina tusinayo ayayuu ka mid yahy can caa'ishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama yastaftixu mid ku furfurta assalaata salaada bitakbiiri allahu akbar salaadda maxaa lagu furfurtaa allaahu akbar bay macnaha salaaddu ku xihantaa inta ka horraysa haddaynu wada hadlaynay ama dadku waxyaalaha ay akhriyaan oo kaleeto culummada qaar ku ijtihaadeen nawaytu an usalliya oo kaleeto inaan tukado oo waxaway maqhrib tukado saddex ragcadood ka kooban yahay imaam aan ku xidhanayo salaaddu salaad laygu leeyahay aysan ahayn oo qadaahi adde hadda aan gudanaya ay tahay ma'muum aan ahoo la itujinahay waxyaalaha noocaas oo dadka qaar ay ku hadlaan wax salaadu kuma xihanta intaa midna salaadu maxay ku xidhantaa allaahu akbar allaahu akbar bay ku xidhantaa marka yastaftixu wuxuu ku furfuran jiray asalaata salaada bitakbiir allahu akbar walqiraa'ata qiraa'adana wuxuu ku furfuran jiray bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin buu ku furfuran jiray meesha marka maxaa ka maqan alxamdulilah rabi alcaalamiin hadii la yidhi bisinkii meeyi bisinkii lama sheegin laakiin waxaa la odhan karaa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin suuraddii baa loola jeedaay bisinkuna wuu soo gelayaa baab gooniinoo ku keeni doonaa bisinka la jahridiisa iyo haddii la siraysanayaba wa kaana wuxuu ahaa idaa goortii rakaca uu rukuuco lam yushkhis kor uma qaadi jirin a lam yushkhis macnaheedu waxa weeye lam yarfac kor uma qaadi jirin ra'sahu madaxiisa walam yusawib hoosna uma dhigi jirin hu madax walaakin wuxuu walaakin bayna daalika labadaa dhexdoodu ahaa kor loo qaado iyo hoos in loo dhigo dhexdoodu u ahaa wa kaana wuxuu ahaa idaa goortii rafaca uu kor uga soo qaaday ra-suu madaxiisa min alrukuuci rukuucda lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu simo qaa'iman xaalu yahay mid taagan wa idaa goortii rafaca uu kor uga soo uga soo noqdo uga soo qaaday ra'sahu madaxiisa min asajdati sujuuda lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu sinaado qaacidan xaalu yahay mid fadhiya wa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda fii kulli rakcatayni labadii oo kasta dhexdooda attaxiya ayuu odhan jiray wuu ataxiyadsan jira laga wadaa wa kaana wuxuu ahaa yafrishu mid goglada rijlahu lugtiisa al yusraa ee bidix wayansibu wuu taagi jiray rijlahu lugtiisa al yumnaa ee midig wa kaana wuxuu ahaa yanhaa mid reeba can cuqbati shaydaani shaydaanka fariisadkiisaoo kaleeto wayanhaa wuxuu reebi jiray an yaftarisha inuu goglado alrajulu ninku diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraasha sabuci dugaagga goglashadiisoo kale si u goglado wa kaana wuxuu ahaa waa nebiga suubane yakhtimu mid ku gebagabeeya asalaata salaadoo ku dhammeeya bitasliimi tasliim waa maxay salaamo naqsi assalaamu calaykum maxay ku bilaabatay salaadu allahu akbar maxay ku gabagabowday assalaamu alaykum horey baan waxaan usoo maray salaadda marka la tacriifinayay waxaa la yidhaha aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiiri muhtatamatun bitasliim waa aqwaal iyo afcaal lagu furfurta allahu akbar laguna gabagabeeya salaamo naqsiga xadiidkani waa xadiid aad u weyn oo axkaam badan oo wanaagsan buu ka hadlayaa kow wuxuu ina tusinayaa nebigeenna wuxuu ku hadlay iyo wixii fal ahaan uu sameeyey intaba iyo xaaladihiisii oo dhan ummadda nebi maxamed in loo soo guuriyo la inoo soo sheegay xadiidku horta waa ina tusinaya wuxuu labaadoo xadiidku ina tusinayaa salaadu maxay ku xidhantaa allaahu akbar ayay ku xidhantaa wuxuu saddexaadoo xadiidku ina tusinayaa salaada dhexdeeda faatixa in la akhriyo laga maarmaan ay tahay nebigu maadaama uu qiraa'ada faatixada ku furfuran jiray wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey suuradda qaar ka mid ah in suuradoo dhan lagu magacaabi karo bisinku faatixadu ka tirsan yahaa wa maca daalika waxaa la yidhi bismi raxmaani raxiim lama sheegine nebigu wuxuu ku furfuran jiray alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin baa lihi ayib xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideeyey waxaa ka mid ah marka la rukuucsan yahay oo qofku uu rukuucayo inuu dhabarka toosiyo si wanaagsan u rukuuco markuu kasoo tooso rukuucda inuu si wanaagsan u istaago markii uu waxa weeyaan sujuudda kasoo tooso si wanaagsan inuu u fadhiisto ee labada sujuudood dhexdooda in la fariistaana waajib inay tahay ataxyaadka horeeto ayana xadiidku waa inoo faa'ideynaya culamada qaar u bedeliishaan inuu waajib yahayba dayib taana xadiidku wuu inoo faa'ideynaya waa ka qaadanaynaa culamada qaar ba waxay labada ataxiyaadkan horena waa sunne kan dambena waa waajib xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofku markuu ataxyaadsanayo iftiraash inuu la yimaado lugta goglado waan arki doonaa sida uu u goglanaye ayib taa xadiidku inoo faa'iideynaya xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey shaydaanka marka la tukanaya in la khilaafo oo siduu sameeyo u fadhiista aan loo fadhiisan xayawaankana aan la isu ekaysiin salaada marka ugu dambaysa in lagu gebagabeeyo salaamo naqsi xadiidku waa inoo faa'iideeyo oo waa ka qaadanaynaa salaamo naqsiguna waa rukni iyo tiir ka a ah tiirarka islaamka xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideeyey waxaa ka mid ah dee qofku markuu sujuudsan yahay xubnihiisii iyo waxa weeye qeybtii kusoo aroortay inuu kala fogeeyo inuu kala fogeeyo dhowr qodob markaan dib ugu noqdo qaybtan ku saabsan kaana rasuulullah yastaftixu salaata bitakbiiri allahu akbar buu salaada ku furan jira waa iska waadix walqiraa'ata bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayadana waa waadix qur-aanka faatixada in qur-aanka lagu bilaabi jiray wa kaana idaa rakaca markuu rukuucsan yahay lam yushkhis kor uma qaadi jirin ra-sow madaxiisa walam yusawibhu waxaa laga wadaa laba khalad oo dadku sameeyaan baa yuu rabaa nebigu dhexdooda inoo sheegay inay saxan tahay markuu qofku rukuucsan yahay isagoo rukucsan hadduu surka saa u taago waana rukuucsan yahay garo lama rabo asagoo rukucsan hadduu sidii qof surka laga jebiyo surka culuq labada jilba gashadana lama rabo sidaas yidhahdo halkaa surkii geliyo midna lama rabo laakiin saasaa la rabaa inu isu kala bixiyo saddexdaas suuro midda surka in la taago ah iyo in la fooriyo ah iyo midda in la iskala bixiyo saxda yaa suuraynaya saddexdaba qof tilmaamaan raba haye salaad istaag fiiriya marka wax khaldan saxayn inaan wax saxnaan rabna wax barannay ma marka waxaan rabaa halkaa istaag meel ardow kaa wada arkeenaan rabaa ayib haye rukuuc marka surka kor u taag marka adoo rukuucsanoo jilba haysta surka taag maya lugahaaga hayso lawyahaaga hayso laakiin surka taag Ah, saasoo kale qofku inuu caasho u taagaa la diidan yahay taas waa khalad midda labaadoo khaladka waxa weeye in cunduq isku siiyo surka hoos gashado soo foorari sii foorari hoosii gal saasoo kalea la diidan yahay soo laba qodob ma marka u fiirso sug sug qodob saddexaad baa jiroo sax ah sidaa caadiga u rukuuco saa isu kala bixi waa kaas marka midda la hore waxa weeye lam yushkhis kor uma taaga qur-aanka shakhisa ma kusoo aroorta talo shaksi ereyga shaksi osaad ah shaakhisat shaakhisatun absaaru ladiina soo maa mabaa'iday taagan tahay halka ay taagayaan oo fiirinaya waa dalcan qiyaamada markay arkaan fa marka taas waa waa wax la diidan yahay marka sidaasna ha isu callaqin hoosna hundhuq isku siine iskala bixi intaa ma fahanteen qodobkaasi marka waa qodob muhim ah inaad ku baraarugtaan waxaa kale wa kaana idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci lam yasjud xataa yastawiya qaa'iman waa masalo labaad waa maxay rukuucda markuu ka soo tooso soo samic lahu lama yidhaahdo sujuuddii umuusan hooban jirin ilaa uu caadi u istaago qof labaadaan raba oo sameeya sujuuddii baad ka soo toostay samic allah inta waxaan ka wadaa rukuucdii rukuucdii baad ka soo toostay samic allah intaadan sujuudda aadin samic allahu dee horta ku xasilo caadi u istaag yaa suuraynaya haye bartaadaba joog mushkila mal haye sujuu waa haye samic allah sidee la marka caadi u istaag dabtaada u taagno ha markaa u istaagtayoo xubin walba meesheeda ay ku noqoto caadi u istaagtay markaasaad sujuudda ads maxaa la diidan ma taqaanaa dheh waxa khaldan baan tusaya dadka qaar saas markuu yidhahdo oo soo tooso intuusan meel dhex gaarin loo dhex ka soo noqdo tusaale ha wakaas soo jeedaan qaar baa soo soo leeyahy liman xamid haddana wuu sii noqonay war goormu dhowrku ka jaban yahay isleeda mararka qaarkood meelba muusan gaarsiiyinba wuu islaama waa diidan yahay samica allahu markaad tidhahdid caadi wuu istaag xubin walba barteeda ku noqotid lig markaad noqotid markaa kabacdi baa sujuud aadaysaa fariiso aduguna jazaak allahu khayran qaa'iman marka saasa laga wada xataa yastawiya ilaa uu sinaado qaa'iman yahay mid taagan wa idaa goortii rafaca uu kor usoo qaada ra'sahu madaxiisa min asajdati sujuuda waa sujuud sujuudu soo laba jeer wejiga dhulka lama dhigo sujuuddii koobaad buu dhulka ka soo qaado lam ysjud sujuuda labaad ma sujuudi jirin xataa yastawiya qaacidan ilaa uu sinaado asagoo jaalisan asagoo qaacidan asagoo fadhiya waa qodob saddexaad yaa fahmay qodobkaas oo tusaalaynaya sujuuddiibuu ka soo toosa tii labaad intuusa ku noqon horta intaadan taa labaad ku noqon tan caadi u fadhiiso xasil yaa tusaalaynaya haye baratical miyay tirahaan cawalka haye waa ka toosta ay maxaa samayna waa fadhinaysa kaas caadida u fadhinaysa hadee suga hadee haladi waa boobsiisee caadi sida u fadhiiso caadiga ha caadi baad u fadhinaysaa marka markaad caadiga u fadhiisato u xasiishid markaasaa sujuudi kusoo noqonaysa maxaa la diidaya mataqaana sujuudii buu kasoo toosay intuusan laba dhex gaarin buu tii haddana kusoo noqdo tusaalee taas khaldan aye waka taasaa la diidan yahi lama fahmin aad bay da-yarta ugu badan tahay kuwa banooniga ciyaaro markaas ayagoo dahasan gadaal ka yimid dhagdhagdhag waxaad mooddaa inu cidda war wa yaa ilaahay yaqaan hashaasna waa aqrada iska jiro wa kaana yuquulu fii kulli rakcatayni laba ragcadood oo kasta dhexdooda wuxuu oran jiray attaxiya maxaa lagu wadaa wuu ataxiyaasan jiray wey ataxiyaadku arki doonaay wa kaana yafrishu rijlahu lyusraa wayansibu rijlahu lyumna labadaa qodob u fiirso markuu ataxyaadsanaya see u fariisan jiray wuxuu goglan jiray lugtiisa bidixda ah wuxuu goglan jiray lugtiisa bidixda ayaa tusaalaynaya wuxuuna taagi jiray midda midigtaa bal lug la taagaya maxay tahay waa taxeed loo fadhiyaa yaa tusaalayn haye cabdiraxmaan lugta bidixdaa goglo midigtana taag waa saas jazaak allah khra ka kici sidaada ufadhi sidaada u fadhi way goglanta maxaa laga wadaa yuu hadda ku fadhiyaa miisaankiisu yuu saaran yahay lugta bidixdaa soo maa tii midig tahayna fiiri faruhu fooda ku haya ciribta xaggee jirta waa taaganta wayansibu lyumna midigtuu taagi jiray ciribtaa taagan baa laga wadaa tan kale ciribteediina ku fadhiyaa sooma uu ku fadhiyaa yafrishu marka wuu goglan jiray aya iska soo rijlahu lugtiisa alyusraa ee bidix wayansibu wuu taagi jiray alyumnaa midda midig intaa taagitaanka caadiga ha u moodid lugta cirka hala aad taas maaha wax salaaddu ka hadlayso wa kaana yanhaa can cuqbati shaydaani shaydaanku suu u fadhiista nebigu waa reebi jiray kow waa qodob wa yanhaa wuxuu reebi jiray an yaftarisha inuu goglado alrajulu ninku diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraasha sabuci sida dugaagah uu wax u gogladoo kaleeto labadaani waa laba masalo oo muhim ah maxay yihiin labadaa masalo oo muhimkaahi waxaa weeye sideedaba waxaa jira salaada marka lagu jiro lix waxyaalood oo nebigu uu reebay xayawaanka inaan ka shabahno lix jeer lix goo salaadda waa waxa ugu qayn badan o aan tukanno soo maa oo ilaahay ku caabudno xayawaanka ha u ekaana tusaale ahaan waxaa ka mid ah wuxuu nebigu reebay sida geeloo kale in loo fadhiista marka sujuudda loo sii socdo jilbaha dhal dhulka inaad ku siisa hab hal mara jilbaha dhulka ku dhufati lama ogolo waa kow waxaa labaadoo ka mid ah iftiraasha sabucaan haddaan hayno sida dugaaggu wax u goglado libaaxa iyo bisada iyo siday wax u gogladaan waa ogaan doonaaye inuu wax u goglado labo lama ogola salaada dhexdeeda saddex waxaa ka mid a ah iqcaa'ulkelbi eygu si u fariisto eygu suu u fariisto kolay waa taqaanaan baan male eyaashii nairobi se u fariistaan afar waxaa ka mid ah dadku markay salaam naqsanaya qaar baa waxay yidhahdaan assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah soo mida arag gacmahay saa nebigaa kuu arkay markaasu ruuxaan idin weydiin faras didsan oo saynta saa u waraarinahaya sidiis adinka saa ku haya markaa salaada ka baxaysa maxaa iska hor maxaa samaynaysaan bu caadi gacantiiba meesha kuu saaran assalaamu calaykum qaar baa wuxuu ka ohanaya assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah marka fiiri halkaanu salaamahaya xaggana waraxmatullahi buu ku ridaya halkaana waa khala assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah khalaas gacmahan xagga iyo xagga la isu raacinhaya asalamu calaykum waraxmatullah asalamu calaykum waraxmatullahna ayana ma jiraan nebigu waa reeba sida faraska sayntiisa o kaleeto saas u waraariya markuu xoogaa didsan yahay soomid ah ama rarka uu ku cusub yahay sida faraska oo kale saynta ha waraariya gacmaha ka dhigay nebigu sal ly slam wuxuu nabigu reebay sala allahu alayh wasalam oo shanaad nuqri diik ama alquraab digaagu biyaha markuu cabaya ama tukaha iyo caana iyo ay waxhelaan say u cabban mataqaana ka siina adiguna markaa rukucsantay qulub qalab qulub qalab sii kac xagga islaam lama ogola sidaas adigana marka sidaasoo salaad xasiloon oo degan baa la rabaa ugu dambayn nabigu wuxuu reebay iltifaau thaclab wax loo yaqaana dawacada baala dhuwashadeeda oo kaleeto waa wax dekana qabo dad bay arig ka cuntee moogta maanta dhasaasi ku haysa

baridii dhulka markaad dhigatay labadii jilibna kor baad u taagaysaa salaadna waa ku jirta adoo salaaddii ku jira baad barida dhulka dhigan labadii lugoodna saas jilbihii kuu taagan yihi salaadda markaadan ku jira dhib male inaad saa u fariisatay laakiin salaad adoo ku jira oo baridii dhulka kuu taalo in lugta bidixdaa la gogloodo midigtuna kuu taagmantay soo adir maynaan tusaalaynayni laakiin luguhiiba haddaan iska dhaafo oo qofkii barida dhulka dhigto labada jilibna uu kor u taagto taasaa la diidan yahi taa ayaa la diidan yahi waa khalad waa midda labaadee wayanhaa wuxuu reebi jiray an yaftarisha rajulu diraacayhi iftiraasha sabci eyga u fiirsada iyo bisada yaa guryaha bisada u joogaan soo bisado mida arag ah kuu joogan gurina bisado bal bisadaha u fiiriya inaga gacanteenu halkaa way ka laabamtaa soomaha bani aadamka haddaana libaaxa iyo bisada iyo gacmaha halkaa ka laabma ma gacantoodu halkaa kama laabin karto sidaa ogeed markay fariistan waad arkteen saasay u kala bixiyaan meeshaan waa togtogantaa ayaga male meele ka laabanto eygu fiiriya markuu fadhiyo qaarka damba ku fariisan lugahana saas ula kala baxaya bisaduna waa la adiga marka markaad sujuudsan tahay sidii eygii oo kaleeto gacmaha inaad sidaas tirahdo saa ugugashay lama rabo maxaa la rabaa calaacaluhu dhulka inay ku yaalaan jilb waxa weeyaan xusulladuna ay kor jiraan sida la diidan yahay yaa tusaaleyn kara iftiraasha sabc yaa tusaaleyn kara waa sax weeye tusaale haye halkan ku tusaale waka soo ma jeeda fiiriya isagoo caadaha lagu fia lagu soo gaaray iriy marka waxa khaldan fiiriya gacmihii baa ugoglan gamihi soo jeeda inay ugoglan yihiin gacmaha goglanoo saas loo loo loo siideey la diidan yahay sida saxda waa see fiiriya marka sida saxda calaa calihii baa dhulka saaran qibladay kugu jeedaan suxuladiina korbay jira ama xusulladii soo ma jeedaan sidaasaa sax insaa marka wax loo goglado kuwa halkaan gashan haya meeshaan maaqan wax saas is odhanaya markaasi haddana dhulka kusii goglayaan ayana waa khalad wuxuu kale oo waxa weeyaan iftiraaf sabcu marka waa taas taas ayana lama ogola marka xayawaanaadka noocaasoo kaleeto ilaahay baad hortaagan tahay salaaddii waxda haysan ugu qayban badnayd baa tukanaynaa marka lama raba xayawaanaadka noocaasa in la shabaho xayawaanaadka noocaasa in la shabaho iftiraashu sabc marka waa kaa xadiidku waxyaaluhu ina tusinayo waxaa ka mid waan ka qaadanaynaa dee nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu inaga reebay waxyaalaha noocaasa inaynu shabahno waxyaalaha noocaasa inaynu shabahno nebigu waa inaga reebay sal alla aleyh wasalam afcaashiisa iyo aqwaashiisana waa inaan ku dayna nabiga suuba alayh isalaatu wasalaam can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma anna nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labadiisa garab meel ku aadan ama ku aadanaantooda idaa goortii iftataxa uu furfuranaya asalaata salaada kow iyo wa idaa kabara markuu u takbiirsanaya lirukuuci rukuucda labo wa idaa goortii rafaca uu kor uga soo noqonayo uga soo qaadaya ra-sahu madaxiisa min alrukuuci rukuucdiina rafaca wuu kor yeeli jiro kor buu usoo qaadi jiray humaa labadii gacmood kadaalika sidaasoo kale wa qaala wuxuuna odhan jiray samica allaahu alla wuu maqlaa liman xamidahu limaan qofkii xamidahu mahadiya rabbanaa yaa rabbana anaga rabbigeenow walaka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad wa kaana wuxuu ahaa laa yafcalu midaad samayn daalika arrinkaas fi sujuudi sujuudda dhexdeeda gacmaha kor uma qaadi jirin masaa'il muhim ah ayuu meeshan kaga warramaya waa maxay salaada marka la gelayo oo nebigu salaada gelayo kaana wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi mankibayn waa labada gar meela kuso marray maad garanaysaa mankibaynka meelaa kuso marray waxaaso mankibayn haye yaa xasuusta ya xataa kaada yabluq mankibayn xagee kuso marray xadiidkii abu hureyra weysada sooma ahayn kitaabu tahara kusoo marray jazak allah khayra arbaciinkii rasuulka labada garab i qabtay soo garanaysa saxaabigeed saxaabigee ah cabdullahi bni cumar baa soo garanaysaan marka mankibeydku waa labada garab xadwigana waa meesha ku aadan labadaada garab macnaheedu marka waa maxay markuu salaada gelayo gacmaha kor loo qaadaya soomaha allahu akbar soo lama yihahdo xaggee geenaysaa masaasaad ohanaysaa allahu akbar masaasaad ohanaysaa allahu akbar see odhanaysaa xadwa mankibeyhi labadiisa garab meel ku aadan labada garab meesha ku aadabso halkaa noqon mayso allahu akbar taasoonaysa marka gamihi siaasa utaagaysa allahu akbar salaadii weli maad gelan kar dul saare ka hadli mayna taas waa taagitaanka allahu akbar xadwa mankibayhi marka labadiisa galabka soo horjeedkooda allahu akbar kow wa idaa li lirukuuci markuu rukuucdii aadana muxuu samaynayaa leanna adoo saas oo gacmihii qur-aankii saa u ahriyo halka ay ku saaran yihin baad rukuuci rabtaa soo maa ayadana kor baad uqaadin meeshii horead geenaysa allaahu akbar waad rukuucda waidaa rafaca ra'sahu min alrukuuci madaxiisa markuu kor uga soo qaado rukuucdana rafacahumaa labadii gacmood kor buu u qaadi jiray kadalika sidaas oo kale samica allahu markaad leedahay maxaad odhan samica allaahu liban xamida bartii baad geenaysaa ayadana maaqa meelood baan hayna markuu takbiirsanayo kow markuu rukuucayo labo markuu ka soo kacayo saddex saddexdaba gacmihii xaggee geenaya xadwa mankibayhi labadiisa garab meel ku aadan oo kasoo horjeedkado allahu akbar waxba istakliifi mayse dadka qaar baa laga yaabaa inay meelo fog sii geegeeyaan marka labada garab unku aadkooda ku aadi allahu akbar musanifku wuxuu yidhi wa kaana laa yafcalu dalika fi sujuudi waxaa le ninka saxaabiga layaha cabdullahi bni cumar ayaa leh rasuulku sujuudda arrinkaa ma samayn jirin waa sida asagu uu ka arkay laakiin saxaabo badan baa waxay warisay sujuuddana inuu saa samayn jiray oo markuu sujuudo oo sujuuda kasoo toosaya allahu akbar buu oran jiray markuu sujuudda kusii socdana allahu ma waa laga hadlaya gacmihii kor loo qaado markaasna wuu samayn jiray marka waxay kutusinaysaa marna gacmuhu kor u qaadi jiray sujuudda markuu kasoo toosayay markuu kusii socdo marna waa iska dayin jireen saxaabigaana marka muxuu arkay markuu iska daynayay sidaa ogeed biyo sujuudda sidaa ma samayn jirin walidalika bukhaari wuxuu leeyahay kitaab la yidhahda juzun fii rafci lyadayn buu bukhaari leeyahy raxmat wuxuuna sheegay sagaal iyo toban saxaabi inay wariyeen nabi maxamed sal alla alayh arrinkaas gacmaha inay kor u qaadeen bayhaqi sidoo kale sunanka iyo khilaafiyaadka labada kitaab uu leeyahay labadaba wuu ku sheegay waxyaala ragga wariyey rafcinta noocaas iyo kor soo qaadidaasna waxay ku dhow yihiin buu yidhi soddon saxaabi ayay ku dhow yihiin buu tilmaamay raxmatullahi caleyhi bayhaqi ilahay aa unaxariistay ayib can ibni cabaasin waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu aleyhi wasalam umirtu waxaa lay faray an asjuda inaan ku dul sujuudo calaa sabcati acdumin toddoba xubnood dushood cala aljabhati wejiga dushiisa kog wa ashaara wuuna tilmaamay biyadihi gacantiisa ilaa anfihi sankiisa ayuu ku tilmaamay iyo walyadayni labada gacmood iyo rukbatayni labada jilib ama labada low iyo wa atraafi lqadamayni labada lugood farahooda foodooda ayib haddii la sujuudayo toddoba xunuud baa lagu sujuuda bal toddobadii tiriya halkan kow maxaa ka mid noqday wejiga labo sanka haye labo sanka saddex maxaa ka dhigteen labada gacmood afar labada lugood shan ya shan maxaa soo baxa faraha toddobaa meesha la sheegay shan baana sheegteen maxaa khaldan laba labadaasaa laga kala tirinayo fiiriya marka wejiga iyo sanka waa wada socdaan hal xubin bay isleeyihin idinku waa kala tiriseen wejiga iyo sanka israaciya kow waa hal xubin labada gacmood oo labaa ka kala tiriya isku dara waa saddex labada waxa weeyaan jilib laba ka tiriya shan faraha mid walbeeta dee labada lugood mid walba ay leedaha soo maaha xabad ka tiriya midiiba toddobada xubnood lagu sheego kuwaas laakiin haddaad tirahda sidoo waan ku tirinahaya wax tirada kabadan kuusoo baxayaba ama waxa weeyaan waxaan ka wadaa haddaad tirahda waa waa sidoo waan ku tirinahayaa wejiga xabad baan ka tirin oo sanka xabad baan ka tirin oo gacmahana hal xabbaan ka tirin intaa sheegteen baa soo baxaysa marka marka maxaa la samaynayaa wejigaaga iyo sanku labaduba inay dhulka taabtaan baa la rabaa dadka waxaad arkaysaa qaar wejigu dhulka dhiganaya sankana wuu ka qaadi sida saxdaah waxa wey wejiga iyo sankaba dhulka dhig labadaba tusaaleey wejiga iyo sunka sanka labadaba haye tusaale adiga ah sida wejiga sanka dhulka loo dhigayo ya adiga wey marka la sujuudsan yahay see wejigiiyo sanka dhulka loo dhiga mise jeegadaa dhigata adugu haye waaye kula kafta waaye horey usoo bax haye qaladka jira mararka qaarkood mataqaanaa wejiga wji wejiga dhulka hadii laga qaado inta la dhigo sanka laga qaado lama rabo wejiga iyo sanka labadaba dhulka dhig ma la fahmo saasaa la rabaa marka waa hagaag waxaa kuu soo haray cala aljabhati marka waa wejiga wa ashaara nebigu wejiga markuu ka hadlay wuxuu tilmaamay biyadihi gacantiisa ilaa anfihi sanka wejigii sanku inay wada socdaanbu tilmaamay walyadayni labada gacmood labada gacmood ma labada gacmood o dhan mabsoo calacalaha waa calacalaha labada gacmood laguu sheegahayo weliba lama raba saa inay tiraahdi inaad saa inta tiraha sii kala dabcadina lababacdinna lama rabo farihii midda meel inaad ka dhigtidna lama rabo farihii oo caadiyo sidaa qiblada kuugu sii jeeda ayaa saa u sujuudaysa khalaas labadaada garab iyo dhegahana waad ku aadinaysaa midkaa rabti waa ogaan doonaa labalyadayn marka warukbatayni labada jilib waa inay dhulka kuu yaalaan ayaguna wa atraafi alqadamayni labada lugood gacmo labada lugood farahooda ayaad ayagana dhulka dhigaysaa saas leeda tusaale dad waxaad arkaysaa qaar baaba farihii saa u laabay saasay u laabanhayaan sida shimbiraha qaarkood oo kale sameeyaan lama rabo farihii waa inay saa ku yihiin tusaaleey qof tusaaleyaan raba sii jeesta oo farihiisa na tus haye cabdiraxmaan kabayr uma jeede haye hadday qofka farihiisu dhulka u wada gaaraan sidaada ahow ha ka kicin hadday qofkiisa safaruhu dhulka wada gaaraan farahii o dhan waa inuu dhulka gaarsiiyo faraha dhulka inaad wada gaarsiiyo iskuday qibladan ujeedaysa faraha lugaha hadday qofku gaar haddaysan u gaarin dhib male ma la fahmo qodobkaa qaab khaldan baa jira faraha haddii la laabo laab laab haa soo laab si si laab dad baa saas odhanahaya soo ma jeedaan xagkuba ujeedi tobankiiba xaggu ujeediyey lama raba qaabkaas waa inay tobankuba xaggaa kugu sii jeedaan halkaasaa usii jeedaa wejigii gacmihii kuwooda xaggay kugu sii jeedaan kuwaana xaggaa usii jeedi qaabkaasaa la rabaa waa dalaa fi waa saas qofkii laakiin ciladu ay ka jirta maalan farihiisa qaar dadka waxaa jira qaar aysa aniga hadda farahayga qaar ka mid ah haddaan ihahda asujuudi maba ii gaaraanba dhulka kulliga saas ma wada odhan karo marka dadka qaarba qof qofba ilaahay u fududaynaya marka qof baa laga yaaba farihiba qaar inay ka go-an yihiin laa yukalifu llahu ilaa wuscaha laakiin hadday kuwa haddaad awoodid farihi saas u jabiyo dhulka gee can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa goorti <coughs> qaama uu istaagay ila salaati salaada yukabiru wuu takbiirsan jiray xiina yaquumu markuu istaagayo allaahu akbar ayuu odhan jiray markuu istaago uma yukabiru waa takbiirsan jiray xiina yarkacu markuu rukuucayo markuu rukuucdaadayo allahu akbar leeyahy dadka qaar baa waxaad arkaysaa lowyuhu inta qabsado foorso allahu akbar leeyahy meeshaan allahu akbar aad ku tiri waa meeshii subxaan allah loogu tal subxaan rabbi alcadiim loogu talagalayba markaad soo rukuucaysid ba allahu akbar dheh meeshaan aad ku rukuucsan subxaana rabbi alcadiim ku dheh laakiin haddaad rukuucdid markaa kabacdina allahu akbar tiraahdeed meeshaan adkaar kalaa loogu talagalay inkastoo salaadu kaa buraynin uma yaquulu wuxuu oran jiray samica allaahu ilaahay wuu maqlaa liman qofkii xamidahu mahadiya xiina waqtiga yarfacu uu kor usoo qaadaya sulbahu dhabarkiisa min arakcati ragcada sulbiga waa dhabarka sulbi qur-aanka soo kuma jirto min bayni sulbi sulbi marka waa dhabarka xiina yarfacu markuu kor usoo qaadayo sulbahu dhabarkiisa min arakcati rukuucda uma yaquulu wuxuu oran jiray walxaal huwa isaguna qaa'imun uu yahay mid taagan rabbanaa rabbigeenow walaka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad uma yukabiru waa takbiirsan jiray xiina yahwii markuu hoobanayo xaggee uu hoobanaya sujuudda usii socda xiina yahwii markuu hoobanayo tahwi qur-aankan ku jirtaa ya ya ayib uma yukabiru wuu takbiirsanayaa xiina waqtiga yarfacu kor usoo qaadaya ra-sahu madaxiisa uma yukabiru macnaha sujuudda kasoo qaadayo uma yukabiru wuu takbiirsanaya xiina yasjudu markuu sujuudayo uma yukabiru wuu takbiirsanayay xiina waqtiga yarfacu kor usoo qaadaya ra-sahu madaxiisa uma yafcalu wuu sameynaya dalika arrinkaa fii salaatihi tukashadiisa kullihaa dhammaanteed xataa yaqdiyaha ilaa uu ka dhammeeyo wa yukabiru wuu takbiirsanaya xiina yaquumu markuu ka istaagaya min athintayni labadii bacda aljuluusi fadhiga ka dambeeyey waa labadii atexayaadka ka dambeysay afar ragcadood haddaad tukanaysid ama saddex tukanaysid oo laba ataxyaad aad u fariisatid laba markaad tukatay ataxyaa u fariiso mid kale u istaagi mayse allahu akbar baa halkan wuxuu kaga waramay nebigu markuu salaada galay allahu akbar buu lahaa waa u fiirso uma yukabiru xiina yarkacu markuu rukuucayana allahu akbar buu lahaa waa labo markaa ka bacdii rukuucdii u dhammaatana muxuu lahaa samica allahu liman xamida laakiin waa goorma xiina yarfacu sulbahu min alrakca marka rukuucda kasoo toosaya samic allahu liman xamida markuu istaago istaaggaasuu ku akrinaya rabbanaa walaka alxamdu iyo wixii kale uu ku dari karo wuu dhameeyey samicallaysigii uma yukabiru wuu takbiirsanayaa xiina yahwi markuu hoobanayo sii socda xaggee u sii socda sujuuda uma yukabiru wuu takbiirsanayaa xiina yarfacu ra'sahu markuu madaxiisa kor uga soo qaadayo muxuu ka soo qaadaya sujuuda markuu kasoo toosayo allahu akbar buu leeyahy uma yukabiru xiina yasjudu markuu sujuudi ku noqonaya haddana uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu markuu sujuudaya waa takbiirsan uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu markuu sujuudda kor uga soo qaadayo uma yafcalu dalika fii salaatihi kullihaa salaad o dhan saasuu samayn jire xataa yaqdiyaha ilaa uu ka guto wa yukabiru wuu takbiirsan jiray xiina yaquumu markuu ka istaagaya min athintayni labadii bacda aljuluusi ataxyaadka ka dambaysay can muarifi bni cabdilaahi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday ana aniga iyo wa cimraana cimraankii ibna xusaynin ina xusayn ahaa khalfa caliyi bna abi aalibin caliy bna abi aalib gadaashiisa ayaan ku tukanay waa mutarif ibnu cabdilaahi iyo cimraan ibnu xuseyn cimraan waa saxaabi mutarifna waa taabici labadoodaasaa waxay la tukadeen caliy bna abi aalib cali baa tujinaya marka dagaalkii jamal gadaashiisa weeye masjid waxa weeyaan meeshaas ku yaalay waa ayib fa kaana wuxuu ahaa waa dagaalkii jabal ka gadaal fa kaana wuxuu ahaa cali idaa sajada markuu sujuudayo kabara mid takbiirsada wa idaa goorta rafaca uu kor usoo qaadaya ra-sow madaxiisana kabara waa takbiirsan jiray wa idaa goortii nahada uu u hinqado ka hinqanayo ka istaagayo ah, nahada ka hinqanayo ka istaagayo min arakcatayni labadii ragcadood ama wuu ataxyaadsaday kabara wuu takbiirsan jiray falamaa goortii qadaa uu gutay asalaata salaadii salaaddii yaa tujinayay cali bn abi aalib soo maahayn markuu salaaddii ka baxay akhada biyadii gacantaydaa waxaa qabtay buu yidhi cimraanu cimraankii ibnu xuseynin ina xusayn ahaa yuu qabtay mutarifin bin cabdilaahi iyo cimraan soo ma ahayn cimraan baa gacanta i qabtay buu yidhi wa qaala wuxuuna yidhi qad dakaranii wuxuu i xasuusiyey haadaa ninkan ina tujiyey kii tujiyey kumu ahaa cali bn abi taalib soo ma aha salaada moxamed nebi moxamed salaadiisi u xasuusiyey si wanaagsan buu noo tujiyey salaadii nebigaa soo xasuustay buu aw qaala ama cimraan wuxuu yidhi sallaa wuxuuna tujiyey binaa annaga salaata muxamedin nebi moxamed salaadiisii buuna tujiyey calayhi salaatu wasalaam waxaad ka dareemaysaa halkaa wakhtigaas waqti xataa saxaabadii eh, ay noolaayeen salaaddii dayac badan uu galay inuu ahaayo waqti taabiciintii iyo dad badan intay yimaadeen salaaddii sidii hore aan loo tukanayn oo dayaca uu dareemaya saxaabigan cimraan ibni xuseynah ayay ahay qofka walaalkaaya wuxuu ku suuban yaho ku wanaagsan yaho cibaadahu hagaajina oo looga markhaati kaca si wanaagsan buu maanta noo tujiyo yaa la yidhahdaa can ilbaraa ibni caazib waxaa laga wariyay radia allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi ramaqtu waxaan u dhabagalay waxaan u kuur galay waan aada ugu fiirsaday asalaata tukasho maca muxamedin nebi moxamed la jirankii sala allahu caleyhi wasalam nebi maxamed baan u fiirsaybay si uu tukanayo fa wajadtu waxaan ogaaday qiyaamahu istaaggiisa uu taagan yaho wax akhrinayo kow fa rakcatahu rukuucdiisa uu rukuucsan yahay labo factidaalahu ictidaalkiisa iyo soo toosidiisa bacda rukuucihi rukuucdiisa ka gadaal fa sajdatahu sujuudiisa fa jalsatahu fariisigiisa bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda u fariisto fa sajdatahu sujuudiisa labaad fa jalsatahu fariisadkiisa maa bayna tasliimi salaamo naqsiga iyo wal insiraafi waxaa weeyaan ka gadoomidda salaadda laga gadoomo inta u dhaxaysa qariiban kuwa isu dhow min asawaa'i xagga sinaanta wa fii riwaayati lbukhaariyi bukhaari riwaayadiisaa waxay ahayd maa khalaa wixii ka soo haray alqiyaama istaagga iyo walqucuuda fadhiga qariiban kuwo isu dhow ahaayeen mina asawaaya xagga sinaanta wuxuu leeyahay baraa ibnu caazib nebigu si u tukadaan u dhabagalay buu waxaan ogaaday buu yidhi dhowr noocoo salaadiisa ah inay aada isugu dhowaayeen istaagga hore oo qiraa'ada loo taagan yaho wax la akhrinayo iyo ataxyaadka ugu dambeeyo fadhiga dambaa labadaa wixii ka soo haray intiisa kale rukuucda sujuudda kasoo toosidda ku noqoshada ictidaalka waa isu dhawaayeenbu ma la fahmo qofka qodobka u fiirso fawajadtu qiyaamahu fa rakcatahu factidaalahu bacda rukuucihi fa sajdatahu waa sujuudi koobaad fa jalsatahu bayna sajdatayn waa labada sujuudood dhexdooda fadhigii la fadhiisanayay fa sajdatahu waa sujuudii labaad fa jalsatahu waa fadhigii ataxyaadka ugu dambeeyey fariisadkiisa maa bayna atasliimi salaamidda nebiga la salaamayo ama salaamidda waxa weeyaan salaaddii laga salaamo naqsanaya iyo wal insiraafi ka gadoomidu qariiban min asawaa'i kuwo isu dhow bay ahaayeen marka waxaad dareemaysaa rukuucda iyo labada sujuudood intaa udhaxaysa rukni dheer inay yihiin oo aysan gaagaabnayn can haabit albunaaniyi waxaa laga wariyey can anas ibni malik wuxuu ka wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi anas innii anugu laa aalu ka gaabin maayo laa ya'luuna soo qur-aanku min arag laa ya'luun marka laa aaluu ka gaabin maayo an usalliya inaan idin tujiyo bikum idinka kamaa sidii kaana uu ahaa rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yusallii mid noo tujiya bina annaga sidii nebi maxamed uu noo tujin jiraan ana idin tujinbiyo kana gaabin maayo qaala thaabitun thaabit wuxuu yidhi fa kaana anasun anas wuxuu ahaa yasnacu mid sameeya shay-an shaygaasoo laa araakum aanan idin arkayn tasnacuunahu idinkoo samaynaya si iidan hadda maanta uba tukan buu anas waagaa noo tujiyey buy kaana wuxuu ahaa idaa goortii rafaca uu kor uga soo qaaday ra-sow madaxiisa min alrukuuci rukuucda intasaba waa istaagi jiray ama wuu qotonsan jiray qaa'iman xaaluu yahay mid taagan tos buu istaagay lig buu iska dhigaya dadka qaar baa laga yaaba inay isdhadhaqaajiyaan oo meela ruxruxaan oo garka saas yiraahdaan oo maanto dhan maryihiisa saas yidhaahdo saacadda uu fiiriyo oo qaarkood cidiyaha afka la galgal waxaasoo dhan lama rabo salaad baa taagan tahay oo u taagantaho ilahay baa hor tahay intasaba wuu qotonsan jiray qaa'iman xaluya mid taagan ayib xataa yaqula ilaa uu yidhaahdo alqaa'ilu qofka is odhanaya nasqada nasiya wuuba halmaamay dadka qaar baa waxay is odhanaya anas isagoo iska taaga samica allahu liman xamiida allahuma rabbana walaka alxamda xamdan kaiir walaka alxamdu xamdan kaiira dua badan iska akhrisanaya dadka qaar baa waxay isla waryaa dhahaya ninkan waa tu hadaayata rukuucda kasoo toosay inuu salaad ku jira miyuu halmaamay waaba iska qoton meeshu waa iska taagan yaha miya waxay sidaa ugu malaynayaan intuu taagan yahay dheerarkeeda waidaa goortii rafaca uu kor usoo qaada ra'sahu madaxiisa min asajdati sujuudana makata wuu nagaan jiray sujuuddii buu kasoo toosay tii labaadna kuma noqon xataa yaquula ilaa uu is yidhaahdo alqaa'ilu midka isdhahayaa qadnasiya wuuba halmaamayba marka waxaad dareemaysaa salaada ictidaalkeeda iyo kasoo toosideeda iyo sujuudeeda iyo inay yihiin arkaan dheerdheer sunnada nebigana in la nooleeyo marka la dilo oo dadku ay dayacaan xadiidku wuu inoo faa'iideynaya nebigu si uu tukan jiray dadka in la baro ficil ahaan iyo qowl ahaanna xadiidku waa inoo sheegaya waan ka qaadanaynaa qof lagu kalsoon yaho keligiisa warka uu sheegay in la qaadan karo sida anas oo iyo waxa weeyaan saxaabiga taabica kasii warramo thaabit lbunaani ayadana waa ka faa'idaysana waa ardaygii anas thaabit lbunaani can anas ibni malik waxaa laga wariyay qaala wuxuu yidhi maa sallaytu matukan tukan waa anas ninka odhanaya waraa'a imaamin imaam gadaashays qatu qatu hadda kahor maxaan kuso macnayna weligay weligay Ah. akhafa oo ka fudaydin badan salaatan xagga salaada walaa atama ka dhammaystiri og min rasuulilaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wax badan baan dad la tukaday buu yidhi weligay qof ka salaad fudud kana dhammaystiri og nebi maxamed gadaashiisa qof lamida kuma tukan buy macnaheedu waa maxay dadkana qur-aanka kumuusan dhibi jirin ee salaadda waa u fududayn jiray salaaduna salaad dadkii ay dhibsadeen maahayna salaad caadi ahaan jirta runtii dadkuna inala mid maahayn oo dad naga khayr jecel bay ahaayeen dad naga khayr jecel ayay ahaayeen maa sallaytu ma tukan waraa'a imaamin imaam gadaashiis qadtu weligay oo akhafa ka fudaydin badan salaatan xagga salaada walaa atama ka dhammaystiri og min rasuulillahi sal alla lay slam can abi qilaabata qilaaba aabihii waxaa laga wariyey cabdilaahi bni zaydin aljurmiyi albasriy ahaa <clears throat> qaala wuxuu yidhi jaa-anaa waxaa noo yimid maalikun maalik maaligii ibnu lxurayfi ina xurayf ahaa fii masjidinaa masaajidkeenu noogu yimid haadaa ee kan ah fa qaala wuxuu yidhi maalik xuwayrith innii anugu la usallii waan idiin tukanayaa bikum idinka idinkaan idiin tukanaya oo maxaa laga wadaa sida loo tukadaan idin baraya wamaa uriidu mana doonaya asalaata salaad anugu hadda salaad aad tukati isma idinkaan idin barayaa sida loo tukado hadda soo maynaan tusaalaynaysaa u sujuud lugaha saadhig soo tusaalayaal ma ahayn raggii hadda sujuuday bay tukanahayeen laakiin sida loo tukadaynu kala faa'iidaysanayno marka anugu salaad ma tukanayo laakiin idinkaan idiin tukanaya saan salaada idiin baro usallii waan idiin tukan ama waan u usallii waan u tukanayaa kayfa sidii ra'aytu aan arkay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam yusallii isagoo u tukanaya fa qultu waxaan ku idhi buu yidhi liabi qilaabata abi qilaaban waxaan ku idhi wa ardaygii wax ka warinaye kayfa sidee buu kaanahaa yusallii mid u tukada oo waa yahay maalik ibnu xuwari tii u tukan jiray faqaala wuxuu yidhi abu qilaaba midla salaati shaykhinaa shaykhaynaan salaadiisa haadaa ee kan ah oo kale ayuuna tujin jiray mila hadduu idii kordhigo midii kordhigaya midla macnaha waxaa laga wadaa kaana wuxuu ahaa salaada uu tukanayay ama kaanad waxay ahayd midla salaati shaykhinaa shaykheenna salaadiisa haadaa ee kan ah cumar ibnu salam u ah wa kaana wuxuu ahaa sheykhaasi yejlisu mid fadhiista idaa goortii rafaca u kor usoo qaada ra-sahu madaxiisa min asujuudi sujuuda qabla an yanhada intuusan istaagin intuusan istaagin maxaa laga wadaa sujuud baad ka soo toosta inaad istaagtidna waa rabtaa maxaad samaynaysaa fadhigaad ku noqonaysaa maalan maqrib aada tukanay soo maahayn ragcaddii koobaad baa tukatay inaad istaagtid baa rabtaa tii labaad u istaagtid ma sidii leebkii baad u boodaysaa markaad sujuuddii ka soo toosido toos baad u kacaysaa mise marka hore fadhigaad ku noqonaysa meesha waxaa ku qoran fadhigaad ku noqonaysa tusaalen yaa tusaaleynay haye tusaale man haye adiga tusaale sujuudi baad ka soo toostay inaad istaagtid baad rabtaa toos baad u boodaysaa mise fadhigaad ku noqonaysaa tusaaleha sujuud baa ka soo toosaa istaagaa ku sujuudaa miya haye sujuudaa ka toosta sujuudaa kasoo toostay fadhigaaad caadiga u noqonaysa sida waxa sidaa ku qorwaasa sujuudda markaa kasoo toosto caadiga u fariisanaysa si aad u fariisanaysa masaana mise iftiraashka caadiga hada lugtaada ku fariisan waa masalo kaleeto waa masalo kaleeto ayib saasa la qabla an yanhada intuusan istaagin ka hor ayaa laga wadaa araada wuxuu ula jeedaa bishaykihim shaykhooda abaa buraydin abaa burayd ayuu ula jeedaa camar ibnu salamata ahaa camar ibnu salama aljarmiyu ee ree jarmi loo aanayey araada wuxuu ula jeedaa bishaykhihim shaykhooda abaa buraydin burayd aabihi camar ibna salamata ahaa aljarmiya wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa abu yaziid yaziid aabihi baa abu yaziide ayaa la yidhahdaa oo meesha hore inoo qoda abu burayd abu yaziidna waa la yidhahdaa can cabdilaahi bni maalik bni buxaynata u fiirsada saxa ninkan cabdullaahi bnu maalik bnu buxaynata cabdullaahi bnu maalik ibnu buxaynata buxaynadaasi waa hooyadii hooyadii wey marka cabdullaahi waa ina maalik maalikna waa ina buxaynaal iyo hooyadii iyo aabihiba waa lagu abtiriyey radia allaahu canhu allaha ka raali noqdee anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa goortii sallaa uu tukanayo faraja uu kala geyn jiray bayna yadayhi labadiisa gacmood xataa yabduwa ilaa uu muuqdo bayaadu ibdayihi labadiisa kilkilood caddaankooda ibday waa labada kilkilood bayaadkuna waa caddaanta xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa rukuucda in la kala fogeeyo waxaa weeyaan labada gacmood labadii gacmoodna aan dhulka lagu goglan ficilkii nabigana lagu dayda sala allahu calayhi wasalam sida qowlkiisaba loogu dayanayo faraja wuu kala geyn jiray bayna yadayhi labadiisa gacmood xataa yabdu maxaa laga wadaa marka uu nebigu sal allahu calayhi wasalama sujuudsan yahay gacmaha dhexda ma gashan jirin marka uu rukuucsan yahana sidoo kale ma samayn jirin laakiin dhinaca waa ka fogeynaya yaa tusaalaynaya sujuud qof sujuudaan raba haya adiga sujuud gacmaha dhinacyada ka foge gudaha la geli soo ma jeedaan sidaasuu dhexda uga fogeyn jira marka hadii sida khaldan waa sidaan diidanahay ah, dhexda sii gela weliba kuwaa sidaasay sameeyaba halkaas ku aruuriyo saas yidhaahda lama rabo rukuucdana waa lamid mid kor istaag rukuucda tushaabi a ah, saasaa la rabaa gacmihi in looga durjiyo dhinacyada laakiin inaad dhexda sii geshato ayaga laftirkoodii saasna lama rabo marka salaada waa in si fiican loo barto ficil iyo qowl ahaanba la barto ayib can abi maslamata maslama aabihii waxaa laga wariyey nusakda qayb baa waxay qoraan salama waa tasxiif aan sax ahayn can abi maslamata maslama aabihii waxaa laga wariyay said ibni yaziid saciid ibni yaziida ahaa qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyaa anasa bna maalikin anaskii ina maalig aha akaana ma aha annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama yusallii mid tukada fiina calayhi labadiisa kabood dhexdooda qaala anas wuxuu yidhi nacamhaa waa ku tukan jiri xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey inay banaan tahay kabaha in lagu tukado laakiin waa ma taqaana waa kaba daahir ah haddaad hadda qamiis aan gadanayo dukaan intaan u imaada qamiiska aan ka gato asalku waa inuu qamiiskaasu daahir yahay markaan guriga geeya dib u dhaqi maayo kabaha meelaha ka lalmada markaan soo gatana waa daahir najaas ma aha kabihii marka noocaasa ah haddaan ku tukada way i bannaanta annagoon wax najaasa ku ogeyn haddaan ku tukadana way banaanta bannaanta kabihii marka waa inay daahir yihiin kow ayagoo daahira haddana wasakh waa inaysan lahayn labo meesha aada kula tukanaysaa laftirkeeda dee meel kabihii lagula tukan kara waa inay tahay waagaa masaajidu carishiya iyo waxaasay ahaayeen ciid baana kabaha lala istaagi jiray laakiin hadda islii aad aragteen oo wada roogga masaajidda inoo wada yaalaan iyo dhiiq dhiiqada islii kabihii intaad kula soo tumatay aad tiri cumdatul axkaamkan ku arkay anas inuu yidhi kabaha nabigu kula tukan jiro masaajidda dhiiqa ka buuxisida samboor baad dadka ku dilaysaa iyo elerji waxbaadna fasaadinaysaa waxaa intaa weheliya kabaha in lagu tukadaa ama waa sunno ama waa shay iska bannaan dadku haddaysan aqoon lahaynoo wixiiba aysan garanayn waxaysan garanayn dadka haddaad uga sheekaysa diintii ku fitnooba soomaalidu masaajidkaba lala soo galay iyo qof istaag ku kaaja iyo gaal bayba ka aaminsan yihiin nin wixiiba gaalnimo ka aaminsan haddaad tirahda marka anas baa nebiga ka wariyay anasna aan aqoonba oo jaahil caamaya uu yahay waxbaad sii hadlaysa marka dadkan ayaan diinta lagu dirin sunadii nebigan ayaa laga tegina dadka waxa loo aqriya marka salaadu way banaanta a'imada shaaficiyaduna waxa weyaan mubaaxooda rag badan baa ka hadlo kitaabkaan sharxay cumdatul axkaamka imadaqiiq baa sharax ku leh nawowi waxa weeyaan eh, majmuucah waxa weyan sharax fiican buu ku leeyahay xadiidka abu sacuud alkhudri iyo sharax fiican buu ku sharxay marka nusuus badan baa kusoo aroortay masaladu wax mushkilaana ma leh ibaaxo iyo sunanimayna culimmadu ugu kala arag duwan yihiin xaafid ibn xajar baa kaga hadlay fatxubaariga marka hazaali baa ka hadlay raxmatullaahi calayhi marka waa mubaax ama waa sunno masaa'il bidca iyo masaa'il dadka lagu dira midna ma aha qofkii kabaha ku tukanayana waa inuu masaajidka xurmadiisa ilaaliyo can abi qataadata alansaariyi waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana rasuula allahi sal alla alay wasalam kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada walxaal huwa asagoo xaamilun uu sido oo xambaarsan yahay umaamata binta umaamata umaamo ayuu siday binta zaynabin zaynab gabadheeda ahayd binta zaynaba zaynab gabadheeda ahayd zaynabtii binti rasuulilaahi rasuulka alle gabadhiisa ahayd zaynabtii rasuulku uu dhalay gabar ay dhashay ayuu nebigu siday sala allahu aleyh wasalam umaama oo umaamo la yidhaahdo wali waliabilcaas ibni rabiicna u sugnaatay aabbana gabadhaas waxa uu ahaa abulcaas ibnu rabiic oo zaynabka laftirkeeda qabay zaynabtii ina rasuul ahayd abulcaas ibnu rabiic baa qabay gabar ay dhashay oo umaamo loo yaqaano oo nebigu marka muxuu noqonayaa ina zaynab bintu maxamed gabadhay dhashay awogu u yaha gabadhaa yartaa ayuu nebigu xambaarsanaa salaad buuna tujinayaa ibnu rabiic iyo ibnu cabdishamsi ina cabdishamsi ah faidaa goortii sajada uu sujuudo wadaca wuu dhiganayo haa gabadha yartaa meesha dhulka dhiganayaa gabadh yartaa waydaa goortii qaama uu istaagana xamalaha wuu qaadan jiray dulqaadka nabiga fiir sal alay slam waa gabar yara innaga waa laga ninku haduu gabar masaajid la soo gala in la masaajidka maxaad ilmaha yarkaa kala soo doontay janni masaajid waxa wey majaaniinakum waxa weeyaan masaajidiina ka dheereeya dadka waalwaalan iyo waxyaalaha noocaas o kale xadiiskaasu ma sugna sibyaanta iyo majaaniinta masaajidka laga dheereeya xadiidkeedu ma sugna asal lama leh laakiin masaajidka nadaafadiisa waa in la ilaaliyo ilmihii haddii wax fiican loo soo xiro tahaaradiisii si fiican loo soo ilaaliyo masaajidka la keeno haddaad maanta dhaxambaarsan tahay oo salaaddii ku tukatay wax dhiba male mar buu dhiganayaa haddana wuu qaadanayaa waa gabar masaajid buu la keensaday dad buu tujinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam caadi marka inay bannaan tahay ilmihii in la xambaaroo la qaato oo aadami adoo xambaarsan salaadda aad tukan kartid wuu inoo faa'iideynayaa masaajidda carruurta in la keeno oo dharkooda iyo jirkooduba uu daahir yahay ilmaha ayaana xadiidku wuuna tusinayaa wixii najaasa aan lagu xaqiiqsan oo lagu hubsan dhaqdhaqaaqa noocaasoo kaleetaho oo ilmo yaroo marra la qaaday marra kor dhulka loo dhigay la dhigayna inuu waxa weeye salaada uusan waxba u dhimaynin tawaaduca nabigeena ciyaalka yararka qaabku u qaadayo qaabku u dhigahayo layska weynaysiin maayo raxmadiisa turitaankiisa intaba nebigu waa ina tusinaya calayhi salaatu wasalaam ayib salaada dhexdeeda gabar iyo wiilba kii la qaado midna salaada waxu dhimi maayo ama salaadu waajib ha noqoto ama sunna ha noqoto qalbigu inuu ku mashquulo ilmaha noocaasoo kale qaadidiisana salaada waxu dhimi maysa ayadana ayadana waxu dhimi mayso ayib marka nebigu saasuu samayn jiray ana rasuulalahi sal ly slam kaana wuxua yusallii mid tukada walxaal huwa asaguna xaamilun mid sida uu yahay umaamata binta zaynaba umaamatii inay zaynab ahayd zaynabtii binti binti rasuulilahi ina rasuul alla ahay oo weli abilcaas ibni rabiic umaamadaas horeetaa waxay u sugnaatoo dhalay abilcaas ibn rabiic ibni cabdishamsi fa idaa sajada markuu sujuuda wadaca wuu dhigaya haa gabadhaas dhulkuu dhiganayaa wey wa waidaa qaama markuu istaagana xamalaha waa xambaarayay can anas ibni maalik waxaa laga wariyay radi allahu canhu can inabiy nebiga wuxuu ka wariyay sala allahu aleyh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi ictadiluu ku nagaada fi sujuudi sujuudda dhexdeeda walaa yabsud yuusan kala bixin axaduku midkiin diraacayhi labadiisa dhudhun imbisaata alkalbi aygu siduu dhudhumaha ula kala baxoo kale soo ma soo tusaalayn ictadiluu fi sujuudi maxaa laga wadaa sujuudda ku xasila markaad sujuudsan tahay sujuudda ku xasil kow walaa yabsud yuusan goglan oo kala bixin axadukum midkiin diraacayhi labadiisa dhudhun inbisaata alkelbi aygu siduu u kala baxsado kaleeto marka waa reebid la iska reebay ayga in la isku shabaho la isu ekaysiiyo iyo farin la isfaray sujuudda in lagu xasilo sidii ilaahay uu raalliga ka ahna loo tukado wallahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina wa waaalihi wa saxbihi ajmaciin